wsalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiya walmursaliin nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii boqoltoddobaataniyo koowaad ee ka mida min sharxi saxiixi muslim raximah allahu tacaala baabun fi lleyli saacatun mustajaabun fiiha adducaa wuxuu baab yahay habeen kasta in ay ku jirto saacad la aqbalo ducooyinka iyo allabariga ruuxa muslimka ilaahay uu baryo waxadaanaa cuثmaan bn abi shaybata abulxasan alkuufi ibn abi shayba abu bakr walaalkii weeyey xadaanaa jariir bn cabdilxamiid adabbi can acmash sulaymaan bn mihraan can abi sufyaan طalxata bn naafic alqurashi اlmaki can jaabir bn cabdillahi اlansaari qaal samictu الnabiya salى اllah عalayh wali waslm yaquul nabigoolaaan maqlay inna fi lleyli habeenka waxaa ku jira la saacatan xilli ku jira saacadda inagu aynu naqaanee muxadadka in ahayn baa laga yaabaa oo un zaman mucayana waqhti mucayana loo jeedo in saacadda aynu naqaano ay tahayna waa laga yaabaa lianna cinda asaxaaba maalinku labaiyo toban sac buu ahaa habeenkan labaiyo sida idinku aad taqaanaan oo kale labada ra'yiba waa la qabaa waqhti baa ku jira laba saacad buu ka badan karaa waa ka yaraan karaa ama la saacatan muxadad oo saacadda idinku lixdan sekin u taqaanaan ama lixdanka minid cafwan ayaa loo jeedaa laa yuwaafiqa kuma beegmo saacaddaas iyo wakhtigaa yarka ah rajulun muslim ruux muslim ah yasalu allaha ilaahay weydiisanaya khayran wanaag oo min amri dunya arrimaha adduunyada ah iyo walaakhirati arrimaha aakharo ilaa hadduu ruuxaa jiro actaahu ilaahay baa siiya iyaah khayrka asaga ahaa ee actaahu allaahu damiirka hore actaahu waxaad u celinaysaa saa'ilkii iyo daacigii iyaahuna de waa wixii ee khayrka ahaa wadalika arrinkaasna fii kulli leylatin habeen kasta waa ku jira saacadda mustajaabu dacwada ah ee ducada la aqbalo habeen kasta way jirtaa wey waxadaanii salamatu bnu shabiib xadaana alxasan ibnu acyan alxaraani xadaana macqil ibnu cubaydillaahi aljasari can abi الzubayr can jaabir cabdاllahi اlansaari ana rasuul اllahi sal lay slam qaal ina min alleyli habeenka waxaa ka mida saacatan baa ka mida laa yuwaafiqha uusan asiibin ama uusan haleelin ama uun ku beegmin cabdun muslimun riwaayada hore rajulun muslimun bay ahayd addoon muslima saasana loo jeedaa labyo dhadi kala qaad ma laha yas'al allaha weydiisanaya ilaahay khayra khayr ilaa acطaahu allahu ilaahay baa iyaahu khayrka asaga ah siiya sida muuqanaysa marka ninka jariir bn cabdilxamiid adabi waa la mutaabaceeyey sufyaan athawra mutaabaceeya cabdulahi bn idriis alawdi ayaa mutaabaceeya fuday bnu ciyaad muarif abu mucaawiyat adariir jamaca min ahli cilmi kulluhum can ilacmash can abi sufyaan can jaabirin xadiidkii xalay inoogu dambeeyey waad arkayseen markii hore ka dhigay afdal salaati tuul qunuut ayuu imaamku ka dhigay oo min ariiqi abi zubayr jaabir baxaal aan soo maray mutaabacana wuxuu ka dhigay ariiqu abi sufyaan can jaabir caawana wuu kala bedelay wuxuu hormariyey ariiqu abi sufyaan can jaabirin uma ariiqu abi wuxuu ka dhigay mutaabaca wahada min diqati muslim wa baraacati badalfan iyo inuu ka warqabo waxyaabaha laga sheegay ruwaadda fii kulli raawin maxaa wadaadka macaq ibnu cubaydillaah aljasari ah waa nin ioo imaama nin iqoo imaam xaafido xujaa ah wey ilaa ana fii riwaayata can ibiubayr arbaa ku godan fii riwaayata can abi zubayr far baa ku godan oo axmed baa wuxuu sheegay wadaadaha kale wax ka sheega ma jiraan oo saa u weyn nasaa-i mutacanid oo laysa bilqawi mooyee cinda alxufaad waa nin iqoo jabalo xaafida axmed baa wuxuu yidhi waxaan aad ugu fiirsaday axaadiita macaqa ibni cubaydilaahi aljazari can abi zubayr can jaabir axaadiita waxaan arkay buui inay shabahda u eg tahay axaadiiu min lahicata can abi subayr axaadiia cabdullahi bn abi lahiica abi subayr can jaabir marka anugu waxaan filayaa buu yidhi xadiid walba oo u wariya macqil can abi subayr uu ka wariyo in bayna abi subayr wa bayna macqil uu ku jiro cabdullaahi bn lahiica aaciif aciif cinda axmed iyo jaqayrkiiba warkaasuu axmed sheegay marka axmed wuxuu qaba waa iqatu ilaa fii abi zubayr muslim warkaasuu ka warqabaa iyo axmed iyo waxay ka sheegeen saa darteed mutaabacu ku keenaya asalka kuma bilaabayo asalka kuma bilaabayo axmed siduu sheegay jirtaa laga yaabaayo xadiidka waxaa wariyey axmed baa wariyey xadiidkan qudhigiisa min ariiqi اlxasan ibni muusa can cabdlahi bn haycata can abi subayr can jaabir qudhigiisuu wariyaa marka xataa haddii ariiqa imleyca uu sax yahay culays ma laha oo cabdulahi bn mubaarag baa ka wariya imleyca can jaabir fii kitaabihi اlmusnad wa riwaayat cabdillahi mubaarag can imleycana waa saxiix cinda alxufaad marka ama abhulec meesha ku jiro imleyca cafwan ama ha ka maqnaa culays waxaan rabaa muslim inuu oo caawa ooga dhigay riwaayatu abi zubayr oo min ariiqi macqila ooga dhigay mutaabaco iyo shaahida liriwaayati abi sufyaan iyadoo la og yahay abu zubayr inuu akhasu yahay bijaabirin min abi sufyaan laakiin ariiqa macqil baa keena inuu dibgeeya hadda wahada min diqati alimaam raxmat ullahi tacala calayh xadiidka marka wuxuu inoogu faa'idaynayaa in habeen walba ay ku jirto saacatulijaaba habeen walba saacatulijaaba ku jirta oo addoonka muslimka ah hadduu ilaahay ku beegmo asagoo ilaahay weydiisanaya khayr adduunya ama khayr aakharo ilaahay uu siinayo ilaahay subxaanahu watacaala ruuxi marka badiya salaatuleylka iyo ducada iyo waxa badiya inuu la kulmaa badan saacadda uu ku beegmo marka haddii saacadda waa lagu beegmayaa insha allahu tacaala laakiin ruuxu shay khayra oo aakhiri adduun anfacaya ha wadiisto marka macaqil marka waxaa mutaabacay jamaaca oo marka ibnulayca mutaabacayn can ibni zubayr waxaa kaloo mutaabaca maxamed nabi iyo can abi zubayr asna waa iska jira marka intaasna taa kaga tegayna insha allah baabu الtargiibi fi الducaaءi wالdikri fi akhir اleyl wاlijaabati fiih muslim marka wuxuu rabaa raxmat ullahi tacala inuu ku yidhaahdo saacatulijaabaha la sheegay ee habeen walba ku jirta waxa uu aana ah habeenka niskiisa dambe axaadiisu dabadhigaad ka garanaysa ilaahay baa subxaana wa tacaala soo dega niska dambe habeenka kadibna wuxuu yidhahda yaa waxay weyddiisan oon siiyaa dembidhaaf yaa raba oon siiyaa yaa dan ii weyddiisan oon u gudaa wuxuu rabaa muslim ku dareensiiyo saacatulijaabaha uu sheegay xadiidu jaabirin ee kulli leyla ah waxay ku jirtaa aakhir alleyl macnahaas raba inuu ku fahansiiyo isagoon ku jasminaynin atarkiib isjeceshiintii laisjeclaysiinaya fi ducaa'i allabariga iyo wadikri rabbi in la xuso fii aakhiri leyl habeenka niskiisa dambe iyo wlijaabati fiihi in ducada layska ajiibo habeenka niskiisa dambe xadaana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala maalik can mishaaba zuur can abi cabdillahi alaqar wasmuhu salmaan ibni cabdillahi in badan baynu soo maray wa can abi salamata ibni cabdiraxmaan ibni cawf azuuri can abi hurata radi allahu tacala canhu ana rasul sl slam qaal nabigu wuxuu yidhi yanzilu rabbuna rabbigeen baa soo dega tabaaraka wa tacala ee khayrkiisu badnaa ee koreeyeyna kula leylatin habeen kasta ila samaai dunya habeensamada soke cirkan soke ayuu ilaahay usoo degaa xiina wakhtigii yabqaa uu hadho ulu leyl habeenka saddex meelood daloolkii alaakhiru ee dambeeya ululka u dambeeya habeenku waa labayo toban saac afarta saacee u dambaysa hadde ayuu ilahay markaa subxana wa tacaala soo degayaa labada habeenni waxa u taqaanaan ama siddeed saac wixii lo odhan waaga hore dayoniska dambaa fa yaquulu rabbi wuxuu man yadcuunii yaa i barya oo faastajiiba lahu aan ka ajiiba ducada uu weydiisanayo waman yas'alunii yaa wax i weydiisanaya faucطiya aan siiyo marka su'aasha caamsan ducadana khaasan waman ystakfirunii yaa dembidhaaf i weydiisanaya faakfir lahu aan u dhaafaa xadaثna qutaybaة bnu saciid qaala xadaثna yacquub wahuwa bn cabdالraxmaan alqaariyu can suhaym bn abi saalixin can abi aabihi abu saalix dakwana samaan عن أبي hurayra radi الله tacala canhu can rasul sal slam qaal yanzil allahu ilaahay baa u soo dega subxaana wa tacala ila samaai dunya samadansa ku yimaada kula leylatan habeen kasta xiina wakhtigii yamdi uu tago uu dhammaado ulu leyl اlwal uludka hore habeenka habeenka marka sida laga dhigo adee waa saddex meelood min afar saaca wey saddex meelood min afar saaca marka afarta hore markay dhammaato fayaquulu boqorku waa aniga boqorku waa aniga ana almalik boqorka wax walba bixiya wax walba awooda waa aniga man da ladii yadcuuni haddaan boqor ahay wa kuma axadka i weydiisanaya wuxuun iga baryahaya iga tuugaya oo faastajiiba lahu wuxuun khayra loo jeeda khayr addunya iyo khayr aakharo lahu oo marka ka ajiibo on ka yeelo on ka aqbala man da ladii yas'alunii yaa i weydiisanaya xaajiya dan ku taagan oo fawtiya aan siiya man da ladii yastakfirunii dembidhaaf yaa i weydiisanaya oo faakfir lahu aan u dhaafaa falaa yazaalu kadalika sidaa rabbi ka zuuli ka doonaya inay baryaan oy dembidhaaf weydiistaan oy tuugaan xataa yudia ilaa uu ka iftiimo alfajru oogtu ay ka iftinto waagu ka baryo idan xadiidkii hore abi hurayra riwaayada hore waxaa ku jiray xiina yabqa ulu leyl aakhiru kanna waxaa ku jira xiina yamdi ulu leyl اwal waa biikhtilaafi اlaxwaal iyo aqaalimta iyo qaaraadka habeenooda kala duwan baa keenaya wadaaddaa ku fasiray oo shekhu islaam ibnu taymiya xadiidka nusuulka kitaab dhan ka qoray sharx xadiid nusuul baa la yidhahdaa cilmi baa ku jira maqaalaad baa ku jira fiqhiyaad masaa'il caqadiya abxaa xikmiya laiifa hal ahriyo kitaab mabuuca qiimo badan wey marka cilmibaad idinka kordhiya marka marka ikhtilaafu alaxwaal walasmaan walqaarad inay tana waa dhici kartaa in uu yahay ikhtilaafu ruwaadna way dhici kartaa labada macnaba waa la sheegaa laakiin waynu gaari doonnaa in ay tahay eh, bikhtilaafi alaxwaal وxadثna isxaaq بن mansuur alkwsaj أhbarna abulmuغيرة wsmu cabdالquduus ibn الxajaaج xadana اlأwsaaciي cbdالرحman bn cmr xadana yaxya bn abi kaثيir الطائي xadana abu سلمة بn cbdالرaحman can abi hurata radi الlah tacalى canhu qaal qaala rasul اlah sal ه lيه wsلم rasuulka ilah wuxuu yidhi إidaa maضى hadduu tago shaطru الleyli habeenka nuskii uu tago kala barhkii أw ثuluثaahu ama saddex meelood laba ay tagaan saasaana sax ah yanzil اllahu tabaaraka wa tacala ilahay baa soo dega tabaaraka wa tacala ila samaa iddunya samada soko u soo degaa waxba kuuma qasmin inaad marka qaaraad ku xambaarto uluثu leyl aakhir saddex labada afarta saacee u dambaysa iyo ilaahay soo degayaa binisbati likulli qaaratin wa baladin beled walba iyo qaaro walba iyo meelbo la joogo markay u tahay ulu leyl aakhir afarta saaci habeenka u dambaysa yaa ilaahay samada soke ee korkooda imanaya markaasuu su'aalaha u bandhigayaa ninkii ilaahay weydiisana baa laga aqbalaya maxaa yeelay ilaahay wax ku culus miyaa jira maya wax walba rabbi subxana wa tacaala waa awoodaa ayib fayquul wuxuu odhanaya rabbi subxaana wa tacaala hal min saa'ilin yucطa wax weyddiista ma jiraa wuxuu weyddiista la siiyo hal min daacin tuugo oo barya ma jira yustajaabu lahu baryada laga yeelo laga aqbalo hal min mustakirin dembidhaafweyddiista ma jira ilahay dembidhaaf weyddiisanayo yukfaru lahu loo dhaafo xataa yanfajira ilaa uu dhambalmo ama uu dilaaco asuxu waagu uu dilaaco xadaana xajaaj cafwan xajaaj ibnu shaacir in badan baynu soo mar waa xajaaj ibnu yuusuf ibnu shaacir aلthaqafi xadaana muxaadir ibn اlmuwaric abulmuwaric rada in la kasriyo in la kordhabo waa la isku hayaa wadaadda waxay rajaxayaan in la yidhah abulmuwarac la yidhahdo abulmuwarac wadaadana waxay dhahen waa abulmuwaric weeye asagu waa ibn اlmuwaric kunyadiisuna waa abulmuwaric weeye alhamadani xadaana sacad ibnu saciid ibnu qays alansaari yaxya ibnu saciid walaalkii weeye ninkan sacd ibnu saciid maxamed saciid alansaari xadiidka taqaaneen inama alacmaalu binniyaat warin jiray wadaadkii walaalkii wey qaala ahbaranii wuxuu yidhi ibnu marjaanata wasmuhu saciid saciid ibnu marjaana muslim baabay sheegi doonay ninkaa magaciisa qaala wuxuu yidhi imaamkaas samictu abaa hurayratan maq yaquul asagoo leh qaala rasul lah sal lay slam yanzilu allahu subxaana wa ilaahi baa soo dega fi samaai dunya ay ila samaai dunya samada soke ayuu rabbi u soo degaa lishatri اleyli habeenka kala barhki ay fii shatri اlleyl aw liulu اleyl ama habeenka nuskii cafwan saddex doolol meeshii ulukii alaakhiri ee dambeeyey saasaana saxa fayaquul rabbi wuxuu odhanayaa man yadcuunii faastajiiba lah aw yas'alunii faucطiyah uma yaquulu man yuqridu yaa wax amaahsanaya man yuqrid yaa amaahsanaya ama dayminaya hayra cadiimin axadaan faqiir ahayn walaa daluumin nin eh, dulmi badanna axad dulmi badanna aan ahay idan axadka laga hadlaya allah allah baa laga hadlayaa man yuqridu ya amaasan hayra cadiimin ay hayra faqiirin yuqaalu acdama arajulu fahuwa cadiimun wa mucdamun wa caduum ruuxa markuu caydhtoobo faqriyaa la yidhahdaa marka yaa amaahsanaya axadaan faqiirahayn oo boqor oo hani oo allah ah maxaad yaa tukan wey oo ilaahay baryi oo sadaqa la bixi iqraadkan waxaa loo jeedaa waa alacmaal asaalixa xilligan yaa camal saalixa la iman wey oo ama ilaahay u tukan ama qur-aan ama ilaahay baryi idan amaahdii aad amaahaysay ruuxee laga waayaa markaad ruuxu wax daymiso ama aad amaahayso waxaa laga waayaa faqiira waxba heli karin laakiin axadka hadda wax la amaahsanaya waa kuma waa hayra cadiimin ay hayra faqiir alla hani ah walaa aluumin waxa laga yaba ruux asagoo hani ah inuu wax ka amaahdo hadhowna uu ku siin waayo dulmi iyo xadgudub iyo warwareejin iyo uu mumaail kugu noqdo ilahina wuxuu yidhi walaa aluumin xuquuqu naasna aan dulmiyin axad boqora oon faqiir ahayn oon xaqa aadamahana aan gulaafanin oon dulmin yaa wax amaasanaya waa allah subxaanaه wa tacala idan waad helaysaan qaala muslim wuxuu idhi ibnu marjaanata miyaad rabta huwa saciid ibni cabdilaah wa marjaanatu ummuhu marjaanana waa hooyadii hooyadii baa loo tiiriy laakiin magaciisu waa saciid ibni cabdilaahisida uu muslim sheegay wey idan addoommihii buu ilahay le waxay amahasada waad helaysaane war oo ilaahay u dhowaada oo camal saalixa la imaada oo saacadahan qiimaha badan ilaahay u dhowaada sad aakhar baxsata wixiinan u heshaan adduunkana yuusan idinla tegin wey xadaana haaruna saciid alayliyu xadana ibn wahbin cabdullah qaala ahbaranii sulaymaan ibnu bilaal ataymi can sacd ibni saciid alansari bihada isnaad isnaadkaada aad soo marteen haddii ah ibnu marjaana can abi hurayrata can rasuli lah sal ly slam wa zaada wuxuu ku daray sulaymaan sulayman ba hadda ku soo kordha meesha sulayman ibnu bilaal ayaa wuxuu mutaabacaynaya wadaadkii ahaa muxaadir abulmuwaric wzaada sulaym wuxuu ku daray xadiidka markuu waran uma yabsudu yadayhi intaa markuu rabbi yidhaahdo man yuqridu hayra cadiimin walaa daluumin uma yabsudu yadayhi labadiisa gacmadoo barakaysan buu rabbi fidinayaa tabaaraka khayr badna watacaala sarreeyey yaquul asagoo leh man yuqridu hayra caduumin walaa daluum meesha cadiim ahayd umbuu u bedelay hadda caduum waana isku mid luqataan cadiim waa faqiir caduumna waa faqiirun walaa daluumin daalimna aan ahayn xadaana cuثmaan wa abu bakr ibna abi shaybata waa labadii wadaad walaalaha awey abu bakr baa xoog badan wa isaaq ibn ahim alxandali wاlafظ libni abi shayba lafdiga waxaa iskale ibn abi shayba ee ma laha isxaaq ibn ibrahim alxandali isxaaq ibn rahuya qaala isxaaq wuxu uhi akhbarna waa lagu yaqaan asagu weliba akhbarna buu yidhahda waynu soo marray wa qaala alaakharaan labada wadaadna waxay yidhahdeen xadaثana jariir bn cabdilxamiid الضabi can mansuur ibn اlmuctamir can abi isxaaq الsabici can اlأgar abi muslim cabdulaahi magaciisa muxuu ahaa salmaan ibn cabdilah waa inaga soo maray yarwiihi asagoo ka warnaya eh, alaqar waa laqab abi muslim waa kunyadiis magaciisna waa salmaan can abi saciidin wa abi hurayrata abi saciid iyo abi hurayra wax ka waranaya ayagaa xoreeyey ninkan addoon buu ahaa alaqar abi muslim salmaan ibn cabdilaahi addoon buu ahaa abu hurayre iyo abu saciid baa xoogo isku dareen lacaga ay ku shirkoobeen addoonkana ku gadan way xoreeyeen marka labadooda mawla u yihiin sayid bay u yihiin marna mawla abi hurara la marna mawla abi saciid lianna way isla xoreeyeen khayr allaasi qaala waxay yidhahdeen labadaa saxaabi qaala rasul la sal lay wasalam allaha ilaahay subxaanahu wa tacaala yumhilu waa koranaya waa sugaya oo ma soo degaya wey xataa idaa dahaba markuu tago ulu leyli habeenka afartii saace u horaysa yani waxaa loo jeedaa qaybta u horaysa ku dar ilaa uludkii labaad raaci sideed saac markay tagto riwaayadka kala cadeeyey haddaad ku xambaarto bikhtilaaf alaxwaal kami bacd ahlicilmi sheegeenna culays ma laha ila samaa'i dunya samada soko u soo degaa fayaquul hal min mustakfirin dembi dhaaf dalba ma hal min taa'ibin axad alla u noqonaya ma jira hal min saa'ilin nin xaajiya dan lama jiro ila weydiisanaya hal min daacin mid alla baryaya ma jira xataa yanfajira alfajru ilaahay karamkiisa iyo deeqdiisa ka mid tahay intaas lagu addoommuhu la sugaya inay balun soo kacaanoo ilaahay wax weydiistaan kadibna ilah uu ka aqbalo وxadaثnaahu waxaa kaloo xadiidka noo tabiy mxamed muثanى wbn bashaar qaala xadana mxamed jacfar qundar xadana shucb اxajaaج can abi isxaaq الsamci bhada اlisnaad sanadka hadda aad soo marteen can اlaqar can abi hurayrata وabi saciidin hayra hase yeeshe ana xadiiثa mansuur ibn muctamir can abi isxaaq ayaa atamu matnan waakar ruwaatan min xadiiثi shucba weeye saasuu imaamku u jeedaa xadiidka mansuur ee horeed soo martee ayaa ka matni dhammaystiran kana ruwaad badan xadiidkan shucbe ayb oo ruwaaddu ariiqaasay u badan yihiin buu imaamku inoo faa'iidaynaya xadiidkan marka waxaa ku jira ilaahi subxaanahu wa tacaala in saacaddaasi barakaysan ee uu soo dego uu addoommihiisu u bandhigaya nin walba dantiisa in ilahay weydiista khayrka ahayd nin su'aal guud wata mid duca khaasa wata mid dayn allow iga bixile mid xanuunsan mid ay dana ku taagan tahay xilligaa marka xilli barakaysan weeye danihiinoo dhan iyo wixii idinku taagan iyo kurbooyinko dhan geliya ilaahay ka weydiista ninkuu xanuun hayo ilaahay haweydiisu xanuunka asagaa qaada waxaanu dhan allah maamulaa biyadihi kullu shay maqaaliidu ashyaa oo dhan ilahay gacantiisay ku jiraan asagaa boqor oo qani ah idan xilligaas ilaahay ha la baryo ummadda ha loo duceeyo si gaar ahaaneed iyo si guudba ha la ducaysto dadka xanuunsan xilligaa ay ha baryeen qolyaha xataa ulqiya dadka qur-aanka saara xilligaasay jecel yihiin ruux xanuunsanee alaabtan sixirka iyo jinka iyo balaayada iyo isha iyo xasadka u dhibo sideed saa wixii ka dambe ilaah fajarka haddii loo dhilqaado inta badan ugu caafimaadaa wa xilli aad u barakaysan maxaa yeelay markaad qur-aanka waddo ilan ilaahay kalaamkiisa ku tawasulaysa haddana waad ku ducaynaysa hawlihii o dhan baa isqaabilay ilahna samaa addunya buu joogaa meeshaa marka jin iyo fadhin maayo iyo shayaadiin iyo abaalisa fadhin maayaan laakiin xilligaa dawa xilligii ruux soo kicilaa baa la rabaa ilaana waafajiyo waxaa kaloo ku jira sifat nuuul sifat nuzuul oo ah sifaat alkhabariya ah asifaat alkhabariya qur-aanka sifatu nusuul laguma sheegin sunnada nabi maxamed mutawaatirada lagu sheegay axaadiian xadiid abi saciid iyo xadiid abi hurerna ugu caansan laakiin axaadiid mutawaatira ku timid sidaa uu nabigu sheegay ilaah iyo rasuulkiisuna ay sheegeen ayaynu ku sugaynaa wadaad la odhan jiray amiiraha iyo bnu aahir la jiray oo qolyo muctasila balaayo ku akhriyeen yaa maalin u yeedhay imaamkan xadiidka waranayay isxaaq nuraahuya ya abaa yacquub tacaal buul soo fadhiiso jahmiya meesha fadhiya cusur iyo shayaadiin wuxuu yidhi waxaan waxaad warisaan haddaad muxadisiin tihiin ilaahay baa soo degaya bal hawshaa ka warran wuxuu yidhi yaa amiira almu'miniin axaadiis baa nabi maxamed nalooga wariyaa biasaaniidda saxiixa axaadiista waxay sheegaysaa dhiiggaan ku bannaysanaa buuhi dad baan ku dilaa dadna dhiiggoodaan ku xaribnaa kii zinaystay mid baa dhiiggiisa lagu banneeyaa mid baa lagu xarimaa dhiiggiisa axaadiista waxay sheegaysaa haween baa lagu guursadaa farjooda lagu bannaystaa kuwana waa lagu xarimaa maal bini aadam baa lagu bannaystaa midna waa lagu xarimaa fa in saxa haada saxa daaka wain saqaa haada saqata daaka buuhi faufxima alamiiru maca aljahmiyati yani ninka imaamka muslimka waxaa weeye usuul haabitu ka duulaya wuxuu idhi hawshani aad ka hadlayso salaadda iyo soomka iyo xajka iyo xuduudda iyo cuquubaadka iyo jihaadka saxaabada iyo taabiciintii wariyii asaaniidday ku timid bay ku timid buui waxaana dowladda ku maamulaysa hebel ku dili man badla diinhu faqtuluuh ninkii isagoo muxsana zinaysta dhagaxa lagu dilo gacanta hebel midigta inta laga gooyo hebel ha la karbaasho inamaa jazaau ladina ha lagu qaado kuwan iyo washamsi shaafin ha lagu qaado howlahan aad kala finhaaranayso asaaniidu lagu wariyey yaa lagu wariyey sifaatu rabbi lagu wariyey nusuul ullahi wamajii'uhu istiwaa'uhu kitaab iyo sunno sidaasay ku timid wuxuu idhi axaadiista mucaamalaadka iyo cuquubaadka iyo xuduuddu asaxdo tanna way asixi buu idhi leanna waa nafsu ariiq waa isku waddo midda haddaad tuurto tanna waan tuuraynaa buuhi fain saxa daaka saxa haada wain saqaa daaka saqaa haada buui faufxima amiirkii najiska ahaa iyo awliyadiisiba waa balaaya ku dhacday hada huwa saxiix oo saxaabigii cimraan bin xusein oo kale iyo ibn cumar jawaabtay ka bixiyeen salaatulkhowf baa la weydiiyey qasru salaa baa la weydiiyey almasc al khufeyn baa la weydiiyey saxaaba waxaa le howlahan qur-aanku ma sheegine waxay dhaheen ya bna akhi annagoo jaahiliin ah waxba garanaynin baa rasuulaan naqaano oo saadiqo ama ilaahay noo soo diray wuxuuna faray baan raacaynaa wuxuu naga reebayna waan ka hadhaynaa ara'itay maxay kula irka geebaydha iska tag adugu qur-aanka nabigii loo soo dhiibay loo waxyooday yaa cilmiganna baray wadiisi baanu haynaa haddaad nagu raacin adiga haddii kale meeshaa doonta aad marka nafsa shay weeye diintan islaamka ninka raba inuu sheegto oo uu ku dhaqmo oo uu qiimeeyo oo qaayibo uu xurmeeyo falyatafadal ha soo dhowaado ninkaan u baahna ha iska tago laakiin diinka diinkaanaga naga qasi qas looma baahan digi may aan habhabayno oo aan ka goyn in yaroo uu yar fahmi karo baydan aan daynaad leedihi baddaa looma baahno yaa ayuha aladiina aamanuu dkhuluu fi silmi kaafa diinta islaamka suu nabi maxamed oga taga iyadoo xayaayogo ninkii qadan hayana ha qaato uu ku barokooba akhriya adduumi ninkii diida soo maaha dee diima way badan yihiin meeshuu doon ha ka baxo markuu ka baxana maalinkan tabar helana waa la yaqaanaa meeshaan maranayno intaanan tabar hayninna habaar iyo balaayo qabo hoostaasaan ka tuuraynaa meel xun ku bax iyo jin madow hore ku marse baan ku haynaynaa laakiin inaad isku daydood intaad diinta ku ciyaarta aad isku daydo inaad gaalada ka gaddo iska ilaali ruux waa inuu casiis noqdo soomaalida cudur ay qabaanoo wax dhaqanaya waxay ku dhegi karaanoo ilaashan karaanba ma jiro waa qoomka ogu liita dhaqan ay leeyihiin inay ilaaliyaan qoomka ogu liita intaan adduunyada taarikhda akhriyay ninka soomaaliga markuu tuunidu ku dhasho ka yimaado nairobi yimaado iska daa meel kaleba wuu isbedelaya wuxuu iska dhigahayaa inuu noqdo nin mukaan iska dhigahayaa warso raas casayr ku dhashay ma iyo iyo qardhe iyo jigjige iyo iyo hargeysi iyo dhulkii uun soomaali degi jirtay ilaa koonfur maxay tahay hadalkiisii buu badeli lahjadii buu badeli dhaqankiisii buu badeli wax walbuu ka tegayaa bini aadamku dhaqamadooday xurmeeyaan oy ilaashadaan mid golxu wata mid dhaga jajeexanoo halkan intuu alaab gashado aad shilin buu meesha gashanhaya dacashan oo dhan buu bixinaya alaabba ay ugu jirta cawradiisii baa muuqata maxfalada dunida dhaqamada la geeyo la soo shirtagahaya uu ku xaragoodhaya ninka soomaaliga markuus caalalkiisu inkiraya magaciisu inkiraya dhaqankiisu dhan buu cuntadiisu dafiraya wuxuu ilaashanayaba ma jiro marka diinkiisu inuu gatana way u dhib yar oo aqwaamta ugu liidata inay dhaqan ilaaliyaan nabigu wuxuu uhi annaasu macaadin khiyaarun fi اljaahiliyati khiyaarun fi اlislam ida faqhu ninka markuu diin la'aanta iyo dhaqankiisa ku dheggan yo hadhow wuxuu aaminaya qayibuu qaatana ku nafbaxe ku dhinta saa u ogaada dhaqanku waa muhiim maxaa yeele dhaqan walba wuxuu wataa diintiisii keenna wax barta xoogow markuu intuu high school ka baxo jaamacad galo dhowr sana kaa maqnaado maamaha ingiriiska waxay hayd buu ku oo tii duqaydannada awal mahmaa talyaani ah mahmaal jarmal mid maray kara oo taayada a ah weeye annagu annagaaba ka mamaafiican dunida kale waxna lamida maba jire wasankeeda iyo qaafiyada iyo waxaanu ilaalinaa nimay ku timid nimay ku tallaaban dhahnaay madrab iyo maal baa la yidhaha cinda alcarab mahmaadu waxay leeyahay madrab iyo maal annagu waxaan dhaa mahmaahee waa nimay ku timid iyo nimay ku taallo yaa nafsa shay xikamka aan hayna maba heli karaan wax wada dhagaha jecjecane qulqulahay shee axmed maxaad leedahay xaruntii dhaqankee ku taal xaggee hargeysa ku yaalla khaniisya iyo dhammaad tidhi ree waqooyi hadda ay ugu kicinna iga daa oraan baa yaa ula bucbuca laygu tukubaayey ree hargeysa iga daa igu taaban wadaadday baa xidhxidheen baan maqlahayay waba waxaasda wa kama jiro waxaan kuhi kulligood waa in la dumiy waad iga diiddeen daarood marbuu qabashala in badan baa idinku maanbahay walyahan direed ama hawiya waxay dhahaan daarood marbuu qabashalaha goormu qabashalaha waagu yaman ka yimid uu doonta ku yimid ee keligu ay gabadha doonbiraha loo guurinhaya marka haddii la gawric lahaa dhibkiisa waa laga nasan lahaa warka inaad malay ayadoo taagan xaggay taagnay iyadoo laba laambasa jiraan baa idinka waayo dumiya kulligeedba haddana waxay maraysaa tobaneeyo dadkaasoo dhan waa dad muslimiinahoo soomaaliyeed kulli waan jeclay laakiin waxay wadaan o dhan waxba kama jiraan wax nidaama ah oo sharci oo ka jira soomaaliya ma jiro min muqdisho ilaa ilaa meeshay soomaali degto gardafuur miy ahayd jabuuti kor u dhaaf wax ka jira ma jiro kulli waa awaaqiid andima taaquutiya kufriya wey wax dan diineeda iyo mid islaam ay ku maqan yihiin ma jiro haddii tabar la helo dhammaan in la dumyaa waajib ah haddaan la keri karin yaan la taageeri waa abaaطil waa shayaaطiin kulligood ibliis baa soo dirsaday iyo carruurtiisa taa waa inaad iyo qurun bay iskugu kaaya dhiibeen iyo qoryo iyo waxaan shuq lagu lahayn dalla idiin badbaadin mahayaan diinna idin badbaadi dadnimada idiin badbaadin mahayaan wax la yaqaano wey ninkii coldoonee miskiinkaay ka hadla yidhi waxaan hala daayay dugsiga abaarsa lagu haya shaydaanka waa xabs buu ku jiraa waa shuqulkii ina siyad barraade muxuu kordhiy wadaadihii yoorkadaa baashu ulu iyo jin iyo rubuc ma ahe waa ilaahay baa sheegay waa xukum sharci eh leexaduu saaray sagaalkooduba ununkuu gooyey xaggee ku dambeeyey nin walbo diinka la dagaalama meel xunbuu ku dambaynaya nin walba oo diinka la dagaalama meel xunbuu ku dalmay kulligood waad ogaan doontaan ninka diinka ilaahay u sabree dul qaatana kii guulaysta wey maalinka taalibaan labaatan sano ka hor afghanistan intii la weerar laga saaray wadaad la odhan jiray cabdilxamiid bin cabdilkariim raxmat ullaahi tacaala calayhi ayaa markii uu sii qaxayaba wuxuu yidhi ilaahay baan ku dhaartay maxamed mulla cumar dowladdiisa waa la soo celin ilahay baa u soo celin doonaa maxaa jiraa la yidhi nin muslima uu yidhi soo dhiiba haddaad diiddaanna waan idin duminaynaa ayuu yidhi ma may dhiibayo hal dhagaxba haddaan afghanistaan laga soo reebin ruux muslim intaan qabto gaal u dhiibi maaya socda waxaan doona ku waayo go'aankaa markuu qaato wadaadkaasi wadaad ku heshihiiday dowladda labaatan sana kadib bay soo noqotay sidii ka xoog badan afghanistan baad ka talinaysaa waa haysaa sida iyadoo ka xoog badan dhan walba uga xoog badan ka caqiida fiican waag hore siday ka diin jecel ka xiniya waaweyn ka hub laga jecel yahay adduunyada hadda u kala ordayso nin walba uu la saxaanayo heshiis bay soo noqotay ilaahay muxuu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu اdkuruu nicmat اllahi calaykum id hama qawmun an ilaykum aydiyan fakafa أydiyahum cankum wاtaquu اllaha وcalى اllahi falyatawakl maraykan baa isku day u yidha islaamka soo afjaraya ima an takuunuu macana wa ima an takuunuu diddan xaggee ku dambeeyey war haddaan isdaynu marayaa aan isdayno jayna ay ahaye ku duuliyey idinku idaaya annaguna ma daynayna seen ku dayaynaa seen ku dayaynaa waxay dhaheen reer koonfureed igu dhacay god muxuu ah gaal baa goday gu dhaay garuunka ii keena waagaasay fiicnaayeen waagaasay fiicnaayeen haddii ilaahayba noo jebiyey awow miyaanu daynaynaa aabada hadda wuxuu rabaa inuu u ifbaxoo yidhahda waxaan iska dhicinayaa ruushka iyo ruushoo soo noolaaday oo buutin soo bakhtay afufay iyo jayno adduunkiiba qabsaday baa iga qaatay ii yarkaadii wuxuu rabaa innaga intuu noo dhiiba inaan ka hor tagno jayno nagu jebiyo midagosatu nagu jebiye shikada socon mayso lagu kala tago waaas wax yar adkaysta wax yar iska sabra ninkii ilaahay naf ku simana islaamkoo dunida ka talin buu gaari doonaa ninkaan rabbi ku siminna wiilkiisaa ku naalloon doona wax yar adkaysta sabra iimaan meesha hala helo xantaraa lagu yidhi xantarow nin walbood isqabataan maxaad unu oga cabaadisaa dadka kama geysina wuxuuhi waan ka adkaysi badnahay kama geysnin waan ka adkaysi badnahay buui bas intaanbaa la imooda inaan balaayo qaba ah miaal isii baa la yidhi wuxuu idhi suulkayga afka gasho iruug kaadan idhig waa ku ruugahayaa anu oymaha oyn buui nin walba kii suulkiisaa la roogay caaca buu ninka yidhi maaa caawdhi amba waa xanuunsanayey amba war xanuunsan waan adkaysanaye maxaa adkaysiba u baahanta qur-aankaa kuu sheeg in takuunuu ta'lamuun fainahum yaclamuuna kama ta'lamuun watarjuuna min allahi maa laa yarjuun xogow iimaan baa laydinka raba adkaysta baal xooftan iyo digdigtan ha barxina lama barxo raganimadu waxaa weeye ninka oday soomaaliyeed baa nima ilmaadeerti intay dagaalameen baa laga adkaada meelahaas gobollaha dhexe markaasa waxay dhan waxaan ku daynaynaa inuu guuro oo uu qaxo oo degankaasoo dhan uu ka tago duqay baa loo diray maxaa layidhi ma raba hebel inuu badbaado asaga ilmaadeerti ay haa ha guuro duqay baa wadaa u teg waxaa layidhi niyahow intaasu nina waa dhimatay intaasu xoolo la kala qaaday waxaan rabnaa inaan hawsha ku xallinno ree hebel dhulka oga guur iska tag meel aha soomaaliya iska aad arullaahi waasica weeye tabarmahay raggiisa waa dhammaadeen wuxuu awoodi karaa ma jiro wuuna arkay waxa inay gumaysi tahay odaygii wuxuu yidhi gobonnimo waxaa igaga soo hadhay dhaga adayg diiday buuhi ma socdo gobonnimo waxaa igaga soo hadhay buuhi inaan dhaga adaygoo warkaa keliya aanu bal un saacada diido qaada farrintaa ninka wuu diiday dhahabo maxaa jiraa la yidhi wuxuuhi gobonnimo waxaan ka hayaa saaka inaan dhaga adaygo un halkaasay somaalidu hore taagnaan jirtay haddana kii indhaha loo gududay wuxuu bilaabaya diintaan kalaha ii kala doora masiikh baa noqda ma yuhuudi baa noqda ma kristan baa noqda ma khaniis diinlaawaa noqda maxaa noqdaa labiyo tobanuu dhalay baa la dil odaygaa saalix o dhanba waa nin iska wuxuu diidan yaha keliya laakiin inay u gasho niman ay wada dhasheen oo isku abtiriyeenoo magac iyo muuqaal midna aan dheeraynba waxay ka qaxiyeen deganku ku soo koray marka tabar kale haye hadday doon ayagu intay qaadaan meeshu gee laakiin saaka marnaba iga qaadi maysaan waan qaxaya waan guurahayaa wuxuu hi gobanni waxaa soo hadhay dhaga adayg wax kale ma haysaana bal islaamka waxba ka sheegina islaamka ha durina ninkii islaamka ka baxo isagoo futuxuna iska tago laakiin yuusan islaamka naga cambaarayn diinta yuusan naga qasin been iyo bakti ummadda ku habin wadaadaha markay diinta maqluubinayana iska ilaaliya caamada wadaadaha dhaanta markay fitan ku dhacaan waxaa lagu badbaadi jiray culummada muslimiinta waagi hore laakiin hadda markay fitnooyinku dhaceen culummadii baa horboodaysa fitnada iyaga iska ilaaliya tusaale gaaban baa idin siinaya wadaadku waxaa la doonayaa ummadda markay fitnadu dhaca inuu qudwo u noqdo uu noqdo nin lagu daydo oo wanaaga lagaga daydo waxay ummada ugu yeedhayeene ummadda barahayeenee afartan sano ummadda ugu yeedhayeen bay wadaadduhu ka shakisan kumay qanacsano duruuf baa u geysay waa brofeshonaal shaqadaa ka gashay laakiin kumay qanacsano bidaliil nimanka soomaaliyeed ee culummada sheegtee waaweyne hadda uun indhaha loo taago carruurtoodu diinta ma baraanee jaamacadaha maadda geeyaan carruurtoodu diinta ma baraane jaamacada maaddi ah iyo waxbarasha maadda dhaqaalo dhan ku bixiyaan haddaad ummadda afartan sano hortaagnayd oo diinta wanaaggeeda u sharxaysay ood waxaad ummadda u yidha ad ku qanacsan tahay ilmahaada wadadaadi maad marisid marka hore ummada diinta ugu yeedha ama dacwada uu barahayo duruufbaa u geysay kama ahayn xirfad kaliya meherad kaloo ku shaqaystuu waayey xoogo uu ka biil raadsanayay ee qanaca muusan ku qabin hawsha inaad fahanteen baan filaya waxaad qanaaciya ku kalsooni ku qabto ummadda carruurtaada iska daayey dadkaad ku dishaa gala soo wada soomaalida wadaadahda waaweyn oo dib u fiiriya ilaa man raxima rabbu boqolkiiba sagaashan iyo nus carruurtooda waxay kula dadaalaan aqoonta maadiga limaada ifahansiiya inaan fahmaan rabaa limaada maxay ku dhacday aniga markaan taxliiliya intaasaan dhaafin waayo abgaan maxay kula tahay meel kalaad aadtay adgu adugu okyaalo kalaad qabtaa araaba ku dhaabayba araaba ku dhaabayba ma aha sidaas sidaa ma aha sidaa adduunya jacayl wey adduunya jacayl waxaa ka daran meheradiisibuusa ku qanacsanayn nin kastoo markuu dukaan furto dukaanka hadduu ku qanacsay wax kale ma raadiyo hadday hawshuus kuga hagato meheradaas ay si fiican u kacdo oo uu ku dhaqan yahay ma wax kalu raadiyaa xirfaddaa ma bedelayo xirfaddaa markay xumaato mid kale raadiyaa marka waa hilib buu ka raadiya mar dhar buu galaa mar badar buu aadaa waaga dambe safaricom buu u dhiganayaa hadduu keri waaye wuxuu gelaya wax la garan waayo oo kale wadaaduhu meheradii ay wadeen ba isu ku qanacsanayn oo maxay ugu jireen duruuf baa la gashay badankood ilaa ma raxima rabbuhu duruuftii marka iyo dhibkay soo mareen iyo dulinimadii bay dareensan yihiin waxay rabaan caruurtoodii waddadoodi inay ka badbaadiyaan caruurtoodii bay rabaan waddadoodii ka badbaadiyaan waa aniga taxliilkayga abwaanku wuxuu waxay ka baqayan carruurta inay argixisa ka noqdaan saasay maadiga ugu dirahayaan marka waxaan u jeedaa hadalkaa dheer muhiimmaddiisu waxaa weeye diinkan islaamka inaan lagu xadgudbin ninkii ku dhaga asagaa wax ku noqon wainahu ladirun laka waliqawmika wsوfa تsأluun sacd waqaas baynu soo maraynay in اllaha yarfac bihada اqur'aani aqwaama وyadacu biaakhariin diintan meeshaad istaagtay kuu istaagi yaqiin bay u baahantay basri baa la yidhi maxaa diinta badan diinta waxa u wanaagsan ii sheeg wuxuu alyaqiin weeye alyaqiin war shaygan aad aaminsan tahay ee diinta macaan waa inuu yahay shay aad hubto ood ilaahay ugu dhowaan ood ku dhimanayso bilaal ood garanaysaa wuxuu lagu samaynaya muxuu la taagnaa axadun axad abadan wuu aaminay wax walboo dhac inuu ka taga diyaaroo ma aha axadun axad khubayb idan waxaa way yaqiin baa loo baahan yahay idan shay nuur oo halka ilaahay kuu geliyo ood ku dhimantaa la doonaya ilaahayna marka niyadaada wanaagsan buu arkaa waa kii kuu barakeeya marka adduunku wuu socdaa ku ceeboobina odayga hawshiisii wuxuu hi goobin waxay kaga soo hadhay xooguu dhaga adaygaa laydinka rabaa isdhareejiya wax yar sabra sabra xaggeen marayo mayaa dhammeeye baabka sifatu nusuul marka waa sifa haabita lilaahi subxaanaه wa tacaala khabariya saxad bima saxad bihi اlaahaar wاlahbaar tafriiqna ma ogeli lama kala qaadi karo hawshuu nabigu hoosta ku sheegayo waa caqiidat اljaamiya faraha ka qaad awsaaci iyo maalig buu u jiray waraan jirin oo baail ah waa idii kuu soo sheegay fi lmuqadima nawowi fii sharxi muslim markuu marayo waa ashcariyun jaldun iska ilaaliya maaha marka muslim la marayo sharxu muslim caqiidat اljaamiya walashaaciriya tafwiid bakhtuba sharxaa waana ku khaldamay waagiisi dambe meeshuu ku dambeeye khayrkiisana meel kalaan ku sheegay hadda laakiin markuu muslim aan marayno iska ilaali warka uu maalik sheegay kama sugno shuqullo kuma laha xabiib ibn abi xabiib nin leedo oo kaatib ulmaalik oo kadaab ah wadaaca biitifaaq ahlicilmi baa maalik ka wariya iyo nin kaloo jaamic ibnu sawaadi leedo daciif oo majhuula cinda bacd ahlicilmi baad waa daciif maalik maxaa ka sugan waxaa ka sugan jamiicu alaxaadiid axaadiiu alasmaa wa sifaat in dariiqa waaxida la mariyo maalin baa la weydo l kayfa istawa allahu kayfa istawa wuxuu uhi istawaa'u macquul wاlkayfiyaة majhuula wasu'aaluka canhu bidcat waaraaka rajula suin aw rajula sawin bixiya buui faahrijuu nin baa yidhi qur-aanku waa makhluuq ma aha hada sanduuqun faqtuluuh war anigu waan ku weydiinhayay adun baan kama maqlay buui qabta hala dilo maali halkaasu bidcooyinka ka taagnaa warkaan marku uu war jira ma aha qaadi ciyaad baa sheegay oo ashcari koreo jahmi ah qaadiciyaadna wuu ogyahay warkuu sheegay inuu baatil yahay marka laakiin madhabku hadduu ku galo aafo wey hadday shubha ku gasta ama shahwa ku gasho waa aafo imaamku wuxuu ku dambeeyey khayrkiisa meel kalan kaga hadlay markaad muslim sharxiisa maraysaan aafaadka iyo bambaanooyinku xabaalahaya nawowi iska ilaaliya waa caqiidat bidcu sheegaya ya marka marka jamaca min aslaftu sheeg waba kama jira wax salafoo qaba in la awilo nusuusu sifaat ma jiraan wax salafoo qaba nusuusu sifaat in la tafwiidiyo macnaheedana ma jiraan waa caqiidat ahlulbidac oo dhan wey waxa asaga bannaanka iska geeya sidaa dariiquu kuu sheegay in saxa haada saxa daaka wain saqata haada saqadat hadihi alqaacida nebi maxamed wixii ka sugnaada cala ra'si walcayn waxaan ka sugnan bannaanka iska geey waa intaa inagu ahlujahli aan waxba ka warqayn ba ilah rasuulka noo soo diray diin buu na baray ariiqii abtirkii baanu haynaa abtirkii inay naga dhumiyaan bay doonayaan baabtarkiibi fii qiyaami ramadaan huwa taraawiix wuxuu baab yahay in la seclaysiiyo fii qiyaami ramadaan ramadaan istaagiisa wa huwa taraawiix taraawiix in la tukado xadaana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala malik can shaab zur can xumayd bn cabdiraxmaan can abi hurata radi allahu tacala canhu an rasul sl slam qaal man qaama ramadaana bisha ramadaan habeenkeeda ninkii istaaga salaatuleyl u istaaga iimaanan rumayn oo alla rumaysanya darteed waxtisaaban ajir dooni dartii markaad tukanayso salaatuleylka iyo taraawiixda iyo witirka waxaa la rabaa ilaahay baa ku faray rasuulkiisii baa ku faray waa ariiqada saxaabada oo waddadii awliyada inaad ku socoto wاxtisaaban ay طalaban لأjل وhawaab ufira lahu waa loo dembi dhaafayaa maa taqadama wix horey min dembi sakhaa'irta jumhuurta ku xambaanaa waynu soo maray dunuubtaada hore oo dhan ee yaryarayd ayaa ilahay kuu dhaafayaa dembiga yar haddii lagu dhaafana ka weyna rabbi waa kaa ilaalin in sha allahu tacaala maxaa yeelay waddada yar maxay kugu ridaa waddada weyn haddii sakhaa'irta aad lagu dhaafo wixii kalena waa lagaa ilaalinaya odan dib u dhigi karin farducayn buu kugu ah adoon ka toobadkeenin baaba ilahay kuu dhaafaya wuxuu kugu dhaafay bilqiyaami wاtaraawiix waa fadli ilaahay وxadثna cبد بن حmayd أخبرna cبدالرزاق بن hmام أخبرna معmر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي رضي الله تعالى عنه قال كان رsuل اه صلى اه عليه وسلم رsulka وxuu yuraqibu kii ummadda jeclaysiiya ku tirtirsiiya ama ku gubaabiya fii qiyaami رamaضaan رamaضaan istaagiisa soo jeedkiisa min hayri an yamurahum isagoon faraynin fiihi ay fi lqiyaami bicaziimatin ay biluzuumin wa wujuubin amru istixbaab buu nabigu faray wey amru nadbin faray laakiin amra ilzaamin wa iijaabin muusan farin min hayri an yamurahum isagoon farin fii ay fi qiyaamihim bicaziimatin ay biwujuubin wa iijaab waajib kagama dhigin laakiin war waxa waa wanaagsan yahay sameeya war la imaada war ajir baad ka helaysaan allah idinku naxariisin dembigiina lagu dhaafi ma nabigu ku celceliyo laakiin ma dhihin ninkii ka taga waa dembiile ma dhihin inaad la timaadaanna waa waajib ma dhihin idan saxaabadu waa fahmhayaan amarkii nabigu inuu yahay amrun bicasiimatin iyo amrun bihayri casiima ayib jaazim iyo hayru jaazim baynu usuulintu yidhaahdaan waa meeshay ka keeneen saxaabadu oma baahna in loo akhriyo usuul fiqaad la ordaysaa idinku fayaquul nabigu wuxuu odhan jiray man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufir lahu ma taqadama min danbih fatwufiya rasuul allah rasuulka ilaahay baa geeriyoodu la xijaabtay wاlmru calى dalika asagoo sidaa arrintu ay tahayo nin walbo muslima gurigiisi iyo gaar ahaan uu salaatu taraawix u tukado iyo salaatuleyl iyo qiyaama ramadaan uma kaana alamru arrinku wuxuu ahaa calى dalika sidaas fii khilaafati abi bakr abu bakr labadii sana barhku noolaana ramadaanihii soo maraya saddexda ama labada ahaa nin walba gurigiisu iskaga tukanay iyo wasadaran qayb horaantii wasadaran qayb oo min khilaafati cumar calaa dalik qayb khilaafadii sayidina cumarna sidaasay hawshu ahayd oo awaa'ilkii dhowrkiisana u horraysay waagii dambe oo kii sayidina cumar jamciye yidhi ummaddan kala tukanaysaan masaajid nin walba goobmeel taagan yahay halkaasaa yar saddexda ku tukan afarba meelaha ku tukan saddex baa halkan ku camiranaysa xool aan isu keenna hal imaam buu u sameeyey iyo imaam nasiya jamaacu yuu camiray masaajidkaa la buuxiyo markaasuu wuxuu arkay maalinka dambe dadku intay subaxan tukadeen imaamka hortaagan qur la bulbulinhayo safafku buuxaan masaajidku camiran yahay dumarka qayb dambe buuxiyeen markaasuu nicmat albidca waad garanaysa hawshaan la nimid hawl ka wanaagsan ma jirtuu inkastoo nabigu sidan uusan yeelin jamaaca nabigu wuu la yimid laakiin jamaaca sidan u weyn ma ahayn buu u jeedaa waan gaari doona nabigu jamaaca la yimid oo saddex habeen afar habeen ay saxaaba la tukadeen qiyaamuleyl iyo taraawiix waynu gaari doonnaa ee kayfiyadana qaabkan uu marka yuu u jeedaa bidcadu marka ilaaqay ee nicmat اlbidca uu leeyahy waa albidca اlugawiya la albidciya sharciya wixii daliil leh caaman aw khaasan min duuni mucaaridin bidca lama yidhaahdo bidca sharciya ma ah ee waa maxay waa nicmat اlbidca qaabka hadda innagu aynu wax badan u samayno waa sharci way bannaan tahay laakiin qaab nabigu ogaa ma aha kayfiyada u dhacaysa iyo qaabkay u imanayso marka bidcada lugawiga iyo bidcadu way kala duwan yihiin sharciga midda madmuumada ah waa albidca الsharciya ayb وxadثnي زهير بن حرب قال xdثna معاذ بن هiشام xadثnي أbي آbي هiشام بن أبي عبد الله الدستواي عن يحيى بن أبي كثير الطائي البصري قال xadثna أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أbا هريرة xadثهم جamاacadaas oo raggii abu slm xadiidka la qaatay wey hadda lamana wadaada sheegin ana rasul lla sl slam qaala wuxuu yidhi man saama ramadaana iimaana waxtisaaban gufira lahu ma taqadama min dambi waman qaama ninkii istaaga laylat alqadr habeenka laylat qadarka istaagee tukada iimaana alla rumayn darteed iyo waxtisaaban ajir doonid ufira lahu ma taqadama min dambi maxaa loo kala qaaday qaybtoor waxay ku saabsan tahay man saama ramadaana iimaana waxtisaaban ufir lahu ma taqadama min dambi wama taahar aaf min dambi inaad marka soon ramadaan la timaado ood soonto ayaa dembigaada lagu dhaafahaya min hayri qiyaami leylat اlqadr haddaad ramadaan soonto ood leylatulqadarka la timaadana keligeed ood maalmihi kale aad istaagin dembiga lagu dhaafaya labtirkiisu ramadaan baad soontay maca alqiyaam laakiin leylatulqadar maadan ku darin man saama ramadaana iimaana waxtisaama maca alqiyaam baa loo jeedaa qufir low maa taqadama min dambihi qiyaamkaana waxaad ka reebaysaa qiyaamu leylat qadr baad ka reebaysaa ramadaan baad soontay habeenihii kalena maa tarax maadan tukanin laakiin habeenkii leylat qadarkaad ku urursatay oo qiyaam la timid qufir low maa taqadama min dambi idan waa ramadaan maca alqiyaam oysan la soconin leylat qadar iyo ramadaan aan qiyaam lahayn oo laakiin leylatulqadar keliya aad qiyaamtay labadaaba waa isku xugum xagga dembi dhaafidda ufir lahu ma taqadama min dambi xadaثnي محمد بن رافع النيسابوري قال حدثنا شباب بن سوار المدائني حدثنا ورقاء بن عمر اليشكري عن أبي الزناد واسمه عبد الله بن ذوكان صماهي عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يقوم ليلة القدر من يقوم ليلة القدر نينكي استاغ هبينك ليلة القدر ليلة الشرف فيوافقها كبيق ما ما وافقه أسيبه وراه وحمنا قال إنه يجي إيمانا واحتساما قيبت ورد قلنسا من لم يقم من يقم عفوا من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا طيب غفر له والله ذنب دافها أي ما تقدم من ذنبه فيوافقها أراه قال إيمانا واحتسابا غفر له إذا ليلة القدر كقيام كذا كلجي بعد ذنب هذه صغيرتي لو دافيا أو دن إيه الرئيسي هذا مركا بش صدن كذا وقيامتنا كبسي في عنوي كبسي في عنه وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن شاب الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه nabigu masjidku ku tukaday daata leylatin habeen habeennaha ka mida fa sallaa waxaa tukaday bisalaati salaadda nabiga ku dayday naasun dad muslimiinta ka midoo ah muhaajiriin ansaarba leh uma sallaa haddana wuxuu tukaday min alleylati alqaabila min alqaabila ay min alleyla alqaabila habeenkii habeenka xigay yuu haddana nabigu tukaday fa kaura annaasu dadkii baa soo bato waa laisku sheegay xalay baa nabiga la tukannay oo salaad jamaaca loo fiican buu nabiguna tujiyey garaadheer idan qayb cusub baa timid waa la batay uma ijtamacuu haddana waa kulmeen dadkii min allaylati اaalia habeenkii saddexaad aw araabica waa shaku raawi habeenkii saddexaad waa la tukaday riwaayadan baa inoo caddayn doonta oo jasmin doonta falam yahruj ooma soo ilayhim ila اnnaasi rasuululahi sal l slm rsulka ma soo bixin habeenkii afraad buu soo bixin koobaad iyo labaad iyo saddexaad buu falama abax markuu nabigu waagu salaad fajar uu tukaday ayuu nabigu markuu wardigii wax yar wadaybuu yuu ilaahay mahadiyey waa tawxiidsaday dadkiibuu la hadlay qaasuban wuxuu idhi qad ra'aytu waa arkay alladii sanactum xalay waxaad samayseen habeenka afraad waxaad samayseen waa arkaayey ile nabigu gurigiisii baa ku dhegga falam yamnacnii iima min alkhuruuji ilaykum inaan idiin soo baxo haddana aan idin tujiysana habeenkii koobaad iyo labaad iyo saddexaadba idiin tujiyey ilaa annii khashitu cabsi aan ka cabsaday mooyeen an yufrada calaykum in laydinku farad yeelo in waajib laydinkaga dhigo oo qiyaamu ramadaan laydinku waajibiye baqidaan ka baqaayo yaan u joogay maxaa yeele saad safka u soo buxiseen masaajidka u camirteen iskugu timaadeen waxaan ka baqay in ilaahay subxaana wa tacala waajib idinkaga dhigo ood markaa kari weydaan haddaad keli weydaanna markaad ku halaagsataan sidii ay ugu halaagsameen qolyihii reer banu israiil oo kale qaala wuxuu wadaalika arrinkaana wuxuu dhacay fii ramadaan uu ahaa ramadaan gudihii marka jamaaca in lagu tukado qiyaamuleyl ama qiyaamu ramadaan ama taraawix nabigaa bilaabay calayh isalaat wasalaam cillad buuna oga tegay oo u joojiyoo baqidu ka baqay in muslimiinta lagu waajib yeelo subanihii hadduu xijaabto dhintayna calayhi salaat wasalaam cilladii laga baqay meesha waa ka baxday nebi maxamed gadaashii miya haddii wax la waajibin maya saasay marka abubakar cafwan cumar iyo u soo nooleeyeen jamaacadii nabigu uu joojiyey jamaacadii nabigu uu joojiyey maxaa yeelay eh, qaacidatulbidca meesha waa ka baxday qaacidatulbidca maxaa isku ogaa wuxuu nabigu ka tegey maca qiyaami اlmuqtadi waintifaa'i اlmaanici fatarkuhu sunnatun wa ficluhu bidcatun idan nabigu muxuu oga tegay in taraawix lagu tukado jamaaco oo u joojiyey wuxuu ka baqay in ummadda lagu waajib yeelo shaygii laga baqayay ma jiray xilligii sayidina cumar uu jamaacada soo celiyey ma jirin idan wax maanica ma jiro haddaba waa mashruuc weeye idan bidca ma aha bidca ma aha waxadadnii xarmalatu bnu yaxya qaal ahbaranaa cbdulahi bn wahbin ahbaranii yunis bn yaziid alayli an shaab zuuri qaal ahbarnii curwat bn zubayr ana caaisha radi allahu tacala an ahbarad waxay u sheegtay wadaadka curwa ay habarinta u tahay ana rasul sal slm haraja inuu baxay min jawfi leyl habeenka bartankiiba nabiga soo baxay sideed saaci meelahaas fasallaa fi lmasjidi buu ku tukaday fasallaa rijaalun habeenkii koobaad rag baa waxay tukadeen bisalaati nabiga ku xidheen wey maca salaati faasbaxa annaasu dadkiiba waxay u waabariisteen yataxadauuna inay ku sheekaysanayaan bidaalika arrinkaas oo markii suuqeeda tago waagu barya xalli xalay maa sha allah ceshihii dabadii markaan soo kacnay nebi maxamed baan la tukannay hawshaa ninkay dhaaftay habeenkii damba asagoo soo diyaargaroobay faijtamaca waxaa kulmay habeenkii labaad akaru minhum ay rijaalun akaru minhum min alawaliin habeenkii koobaad raggi yimid rag ka badan baa yimid wey faijtamaca rijaalun akaru ka badan minhum ay min alawaliin min arijaal alawaliin fakharaja rasuul allah rasuulka ilahi baa soo baxay fi leyla الثaaniya fasalluu bisalaati habeenka labaadna salaadda bay nabiga la tukadeen faasbaxa الnaasu yadkuruuna dalika dadka haddana waxay noqdeen inay ka sheekeeyaan salaaddii habeenka labaad dhacday qiimaheedi iyo dherarkeedii fakahura ahlu اlmasjidi masaajidka dadkiisi baa soo batay min alleylati الثaalث habeenkii saddexaad habeenkii saddeaad nabigu wuxuu soo baxay masaajidkoo buuxaba oo la sugahayo faharaja rasul sl sm fasalluu waa tukadeen muslimiintii badnaa bisalaatihi falama kaanat aleyla raabica idan habeenkii afraad markii la gaadhay cajaza almasjidu maskii baa qaadi waaye can ahli dadkii soo galay waaba ka ajibsadadkii baa meel waa la buuxiyey meel dhaqaaqda ma laha meel bannaan ma laha falam yakhruj ilayhim rasuul اllah nabigu arkaa hawshu inay isbadashay adkaatay halisna tahay in ummadda la saaro mar haddii salaadihii lagu saaree shanta aad meel saartay sunnooyinka aad ku darsatay u soo dhigatayba inaad hataa salaatuleyl aadan daynin oo weliba jamaaca ku tukato waxyigiina degahayo haddee addoonku oba khayrdoon ha loogu daro haddi aggeed aadays oo lagu saaro nabiguna raxiim buu ahaa wuxuu ka baqay waajibaadka qaarko ummaddu inay xamili weydo wاsalaamatu laa yucaadiluha shay adoo khayrbad fiicsil haddii unaad xaaba issaarta qaadi karin hadhowna ay kaa daba timaado waa mushkilo waa talidiisi nabigu cabdullah bin camr caasin tusi uu diiday waagi dambena ka qoomeeyey soom badan iyo qur-aan akhris badan iyo istaatulib iska yaree intaa ka dhig may nabi allow wax kaa badan baan awoodaa intuu yaraa haddow saa u kacay haa markay xaglihiisu nuglaadeen muruquna dabcay hawshu waa kari waaye tolla iyo tale nabiga maanyeela yay tagtay marka waxaa leeyay sayl mujarriba laa tas'al abiib mujaribka wax la weydiiyaaye iyo ninkii xaaji ogaalka eh dhakhtar waxba lama weydi dhakhtaradu indhaawaa indha cadda wey ayb falam yahruj ilayhim rasul la sal slam fatafiqa waxay gudogay rijaalun rag oo minhum ka mida min almujtamiciin habeenka afraad yimid yaqulna inay leeyihiin asalaa nabiga u soo bixi waaye nabi allahu salaaddii waa la jooga salaadee wey ah, salaatuleyl falam yahruj ilayhim rasul rasulka oma soo bixin kharaja lisalaati اlfajri ilaa salaadii subax uu soo baxay falama qada alfajra salaad sax markuu ummadda tujiyey aqbala cala annaas dadkiibu isku soo majiray nabigu dadkiibu wejiga soo siiyey uma tashahada wuu tawxiidsaday ashhadu an laa ilaha illa waxdahu laa shariika lah waashhadu anna muxamadan cabduhu warasuuluh faqaala wuxuu yidhi ama bacdu intaa kadib fainahu lam yakhfa igama qarsoomin calaya dushayda sha'nukum xaalkiinnu alleyla xalay waxaad samayseen inaad masaajidka soo buuxiseen ginginteen jamaca aad doonayseen idin maqlay waana soo jeedo waa tukanayay khashitu waxaan ka baqay an tufrada in la farad yeelo calaykum dushiinna laydinku laazimiyo salaatleylka yaamleyl fatacjizuu aad kari waydaan canha xaggeeda aad kari waydaan kadibna aad halaagsantaan ila waajib ku saaran weeye baabu nadbigaha inoo jooga in sha allahu tacaala xadiidku fiqigiisana habeen dambe waan israacin doonaa in sha allahu taala wallah subxana wa tacala aclam